بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر musanifka halkan wuxuu kaga waramayaa xukmu man waqaca fi lkabaa'ir qofka dembi kabiiraa la yimaado dunuubta kabaa'irtana aad bay u tiro badan tahay dembi kabiiraa baa ka dhacay muxuu xukunkiisa noqonayaa mas'aladaas ayuu musanifka meeshaan kaga hadli doonaa oon arki doonaa biidn illaahi tacaala musanifku wuxuu leeyaha raximah wmin jumlaة اctiqaadi ahli الsunaةi wاljamaca ana jamiica الdunuubi siwa اlإshraaki biاllahi tacaala laa tukhriju اlmuslima min diin اlislaam ila in istaxallaha sawaء facalaha mustaxila aw اctaqada xilaha duna an yafcalaha liأnnahu cindaidin yakunu mukadiba bاlkitaabi wamukadiba bالrasuuli salى اllahu عalيه ali waslm wadalika kufru bاlkitaabi wالsunaةi wاlijmac wuxuu musanifku leeyahay raximah اllah wamin jumlati ictiqaadi ahli الsuna wاljamaca ahlusunna waljamaca ictiqaadkoodu waxaa ka mida jumladiisa ka midihi ana jamiica dunuubi dunuubta dhammaanteed siwa lishraaki billaahi siwa alishraaki biاllaahi tacaala allah markii laga soo reeb yacni allah oo lala wadaajiyey khalqigiisa shirki loo sameeyo markii laga reebaahi wixii ka soo haray shirkigaasi oo dunuub ah wixii shirki ka soo haray oo dunuubihi laa tukhriju almuslima min diini alislaami laa tukhriju ka saari mayso almuslima qofka muslimka min diini alislaami diinta islaamka ka saari mayso dembiga laguma gaaloobo dunuubta laguma gaaloobo ilaa in istaxallaha inuu xalaashado mooye markaad dembigan xalaashato aad tidhaahdo dembigan maarata kabiirada ihi waa ii xalaal markaad tidhaahdo waad ku kufrinaysaa waa gaalnimo wey maalan qatligiibaad xalaashatay dimaadii dadka muslimiinta dilkoodii baad xalaashatay dhiiggoodiinaada waa ii xalaal baa tidhi xaaraan igama aha qof muslima dilkii waa ku kufrinaya zinadiibaad xalaashatay waa ku kufrinaya khamradii lacabaad xalaashatay waa ku kufrinaya wahaakada wax alla wixii dembi kabiiro ah lanna dunuubta kabiirada yacni waxa weeyaan saaxibkeeda kuwa halaago weeyaan nabigeenna uu tiriyey ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada saaxibkeeda halaagtaa ka fogaada wuxuu u hormariyay alshraaku biاllaah wa cuquuqu اlwaalidayn yani waxaa ku xiga akl maal اlyatiim waxaa ku xiga maaragtay waxaa la yidhahda aklu الriba waxaa ku xiga qadfu اlmuxsanaati اlmu'minaati اlghaafilaat waxaa ku xiga akl amwaal اlyataama dulma wamaa ilaa dalika waxyaalahaas oo dhan xoolaha agoonta oo dulmi lagu cuno waa dembi kabiiro ah ribadoo la cuno waa dembi kabiiro ah haddii waxaas aad xalaashato tidhaahdo waa ii xalaal waa ku kufrinaya qofka waa ku gaaloobaya xalaashaysigaas uu qofku xalaashado inuu ficilkii sameeyo isagoo xalaal yani xalaal ka dhigtay iyo inuu ictiqaadiyo laakiin uusan samaynin waa isku mid weeyaan waxaad u ictiqaadsan tahay zinadu inay xalaal kuu tahay inay xalaal kuu tahay ictiqaadisay laakiin ma aadan sinaysanin waad ku kufrinay ictiqaadkaasaad ku gaaloobaysaa maadaamaba aysan xalaal kuu tahay aysan xaaraam ka ahayn waad ku gaaloobi saasuu marka musanifku wuxuu leeyahay ilaa in istaxallaha inuu xalaashada mooye sawaaun facalahaa sawaaun waxaa eg facalahaa dunuubtii u sameeyaa uu xalaashaday mustaxilan isagoo xalaashaday dembigii sameeya oo ficilkiiba ku dhacyaya aw ictiqada ama ictiqaadiya oo qalbiga ka goosaya xillahaa xalaalnimadeeda duuna an yafcalaha intuusan samaynin isagoonan samaynin yacni isagoonan samaynin ficilkan ma uunan samaynin laakiin inuu xalaal u yahay buu aaminsan yahay ayana waa ku kufrinaya waa gaalnimo wey diintiibay ka saaraysaa liannahu qofkaasi cindaidin wakhtigaasi yakuunu wuxuu noqoni mukadiban mid beeniyo bilkitaabi kitaabkii beeninaya buu noqonaya kitaabka qur buu beeniyey wa birasuuli sala allahu calayh waali wasalam rasuulkeenna nebiyulaahi moxamedna mid beeniya buu noqonaya wadaalika kitaabka iyo sunnadii la beeniyo rasuulkoo la beeniyo allah oo la beeniyaa yacni kufrun gaalnimo weeye bilkitaabi kitaabkiibay gaalnimo ku tahay wa sunnati sunnadiibay gaalnimo ku tahay walijmaaci ijmaaciibay gaalnimo ku tahay intaba waa gaalnimo weeyaan marka dunuubta sideeda kabiirada ah waxaa qofku ku gaaloobaa marka uu xalaashado ama ha ictiqaadiyo yuusan samayn ama isagoo ictiqaadsan xalaalnimadeeda ha sameeye markaasuu ku kufrinaya maxaa yeelay waxaa weeye shay ilaahay u xarimay yaad xalaalaysatay oo tiri waa ii xalaal khamradii waa la xarimay yacni maaragtay waxa dunuub oo dhan waa la wada xarimay shaygaasaad xalaashatay marka macnaheedu waa maxay kitaabkii sunnadii baad beenisay weeyaan iyo ijmaaciiba waxaa weeye intaba waad beenisay buu noqonaya wey masaladaas marka masaladan yacni sida aan horeyba u sheegnay istixlaalka istixlaalku waxa weeyaan qofka yani farqiga xalay darsigeenni baan kaga soo hadalnay istixlaalka waa inuu ictiqaad la jiraa markuu ficilkaa samaynayo wailaa haddii qofka uu sameeyo maruu sinaysta mar kaluu sinaysta mar kalo macnaheedu waa xalaashada lama dhihi karo hadduusan qalbigiisa uusan ka ictiqaadinin khamruu cabay mar labaaduu cabay mar saddexaaduu cabay waa xalaashada lama dhihi karo marka waa murtakib waa istixlaal oo irtikaab ah kaas uu la yimid weeyaan laakiin markuu ictiqaadiyo yidhaahdo waxaan waa xalaala ah ii tahay markaas way markuu ku kufrinaayo maxaa yeele hadalkii sheekh naasir iddiin alalbani raxmatullaahi calayhi kitaabkiisii sharxun wa tacliiq oo caqiida taxaawiya ku saabsanaa waataanu ka soo guurinay uu laha walidaalika falaa budda min altafriiqi bayna almustaxili ictiqaadan fa huwa kaafirun ijmaaca wa bayna almustaxili camalan la ctiqaadan yacni waxaa laga maarmaana buu yidhi in la kala saaro qofka shaygan dembiga u xalaashaday caqiide ahaan u xalaashaday waa ii xalaal sidaa u yidhi kaa waa kaafir waana ijmaac kufrigiisu yani culammadii ahlucilmigii o dhan baa ku midoobay waa mujmac calayhi diinka maarata waa ijmac saxaaba weeyaan wa hayruhu iyo in la kala saaro qofka camal ahaan u bannaystay oo waxaan mar sameeyey khamradaan iyo dilkaan iyo mar ka dhacay yani ama laba iyo ka badanba ka dhacday laakiin aanan qalbiga ka xalaashanin ictiqaad aanan ahayn kaas wuxuu leeyahay aanan ictiqaadinin fa huwa mudnibun yastaxiqu alcadaaba allaa'iqa bihi waa qof dembaabay wuxuuna mutaysanayaa cadaab asaga maaragtay munaasib u ahoo laa'iq u ah ayuu mutaysanayaa ilaa an yakfirahu allaahu lahu inuu rabbi u dhaafo mooye ama uma yunjiihi iimaanuhu ama iimaankiisa ou badbaadiyo masaladaas marka oo hadda aan soo sheegnay dunuubta inaan lagu gaaloobin ilaa inuu qofku xalaashado mooye waa madhabka ahlu sunnaha wey dembi la galo in lagu gaaloobo waxaa qaba dadka ahlu bidaca sida khawaarijta iyo muctasilada ayaa mashaa'ikh ugu ah cid alle ciddii zaman kasta joogtana dunuubta ku gaalaysiisa dadka ra'yigii khawaarijta iyo kii muctasilada bay qabaan ayay wataan wey zamankae doonaan ha joogin dadka ahlubidaca fikradoodii iyo muctaqadkoodii ayay aaminsan yihiin maxaa yeelay waxa weeye khawaarijtu waxay leeyihiin qofka macaasiyu ay ka dhacdaahi macsidaasi oo dembi kabiire ihi waxa weeyaan markuu ficil kaa sameeyo diinka islaamku waa ka baxay bay leeyihin hadday hal mar uu sinaysto waa gaal hadduu qatli ka dhaco qof muslima uu dilo waa gaal hadduu khamro cabo waa gaal hadduu ribo qaato waa gaal ictiqaadii midna uma fiirinayaan ficil yarba hadduu sameeyo waa gaaloobe bay leeyihiin diinkiibuu ka baxay adduunka markuu joogo waa kaafir aakhare markuu tagana wuxuu noqonayaa mukhallad fi naar naartaa lagu waarinaya sida kufaarta loogu waariyo buu ugu waarayaa buu leeyihi saasay khawaarijtu qabaan muctasiladu ayagu waxay qabaan ay leeyihiin mar hadduu dembi kabiiraa ku dhaco adduunka inta la joogo wuxuu ka baxay islaamnimadii iimaanki waa ka baxay gaalnimadiina ma gaarin marka fa huwa fii mansilati bayna almansilatayni weeye bay leeyihiin wuxuu dhex taagan yahay darajo oo iimaankii iyo kufriga u dhaxayso ayuu joogaa kaafirna lama dhahayo muminna lama oranayo mansila bayna almansilatayny leeyihiin waa cuquubadiisa xukunkiisa adduunka waa saasay leeyihiin ama aakhare markuu tago oo dunuubta uu la tagaahi waa mukhallad fi naar ay leeyihin khawaarijtay la qabaan khawaarijtay la qabaan naartaa lagu waarinayaabay leeyihiin naartuu ku waarayaabay qabaan weyaan marka madhabkaas waa madhabka ahlubidaca dembi markuu qofku ka dhaco in lagu gaalaysiiyo dad badan baa macaasida maanta dad zamankeena dadka joogo macaasida in badan dadku ku gaalaysiiyaan iyo dunuubta lagu gaalaysiiyaa oo lagu dilaa naftiisa lagu bannaystaa weeyaan arrimahaasna waxa weeye waa fikradihii ahlubidaca ay wateen iyo diinka dadka uga dhigeen weeyaan musanifka marka wuxuu leeyahay haddana wkul maa duuna الshirki min الdunuubi laa yukhalladu saaxibuhaa fii naari jahannam wakulu maa duuna shirki shirki wixii ka soo haray oo dhan oo min adunuubi dunuubtii ka midihi haddii uu qofku la yimaado laa yukhalladu saaxibuhaa saaxibkeeda laguma waariyo fii naari jahannam naarta jahannamo la yidhahdo laguma waariyo macnaha waxa weeye qofkan shirkiu iska ilaaliyey shirki kuma dhicin laakiin dunuub kaliiraaho waa weyn buu la yimid asagoo aan ka toobo keenin buu dhintay maxay tahay xukumka ahlu sunnahu ay qabaan haddii wuxuu qofkaasi ku jiraa taxta mashii'at illaah alla doonistiisa mashiicada ilaahay buu ku dhex jiraa hadduu doono rabbi waa cafin hadduu doonona waa ciqaabi laakiin hadduu ciqaabo oo ciqaab ou galaahi laa yukhalladu fi nnaar naarta laguma waarinaayo waa ka soo baxaya macnahaas way hadalka shiikhu oo kuu sheegay waana madhabka ahlu sunnaha dembi kabiiraa buu sameeyey kamana toobo keenin markaasoo kale uu ku dhintay allah mashiicadiisa ku jira sida aayadda qur-aanku noo keeni doono oo allah noogu sheegay subxaana wa tacaala hadduu doono wuu cafin hadduu doono wuu ciqaabi hadduu ciqaabana naarta lagu waarin maayo waa laga soo saarayaa maadaama intaasoo kale shay ugu yar oo iimaana qalbigiisa oo ku jiraay kuma waaraaya naarta siduu nebigeena noo sheegay calayh isalaatu wasalaam kama qaala allahu tacala siduu rabbi yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa in allaha alla laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in lala wadaajiye khalqigiisa allah marna ma cafiisha baryadiisii tawakulkiisii rajihiisii yani maarata istikaaadiisii isticaanadiisii dabxigiisii nadarkiisii waxaasoo idil in alla loo baraxtiraa la rabaa subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala markii lala wadaajiyo shirkigaa marna ma cafiiyo saaxiibkiisu cafin maayo laakiin wayakfiru wuu dhaafaayo waa cafiya alleh allah maa duuna daalika shirkigaa wixii ka soo haray ayuu rabbi dhaafaa yo u dhaafaa marka yo u daaya liman yashaau qofkuu doono ciddou doono u dhaafaa soo mashiiada ilaahay maaha liman yashaa qofkuu doono unbuu u dhaafayaa ee kulliguu dhaafaa ma aha qofka mashiicada alla keento ayuu rabbi u dhaafaa subxaana wa tacaala kii kalena waa la cadaabi weeyaan markaasuu shiikhu wuxuu yidhi aayadda isagoo fasirayo fa nasat ilaayatu aayaddaasi waxay caddaysay calaa anna saaxiba dunuubi dunuubta midka u saaxiibka ahi oo dembigaa la yimid inuu yahay ilaa mashii'ati illaahi mashiicada alle doonista alle jalla wacala jalla weynaaye wacalaa sarreeye mashiicadiisa inuu maaragtay ou ku sugan yahay ayay aayaddaasi caddaysay qofka dunuubtaa la yimid waa taxta mashiiat illaahi wey doonista allow ku jira in shaaa tacaala allah sarreeye haddii uu doono cafaa canhu wuu cafinayaa oo maba cadaabayaba bimanihi galladaysigiisa oo asagu galladaysto wa karamihi yacni maaragtay deeqsinimadiisa yuu rabbi ku cafiyaa subxaana wa tacaala oo maba cadaababa wain shaaa hadduu doonana allah subxaana wa tacaala qofkaa dunuubta la yimid oo asagoo ka toobo keenin ku dhintay adkhalahu naara naarta ayuu gelinayaa biqadri dunuubihi dembiga dunuubtii ou la yimid qadarkeeda hadba inta ay tahay ayuu naarta ku geeyaa allah subxaana wa tacaala maxaa naarta loo gelinayaa biqadri dunuubihi baa lagu geeyey sababtu waa maxay maxaa loo naarayaa liyuahirahu alla inuu soo tahiro qofkaasi bihaa naarta uu ku soo dahiro oo dunuubtii lagaga soo hoobiyo lasoo ciqaabo halkaa dunuubta lagu soo dhaqo ayaa sidaa darteed loo yeelay uma markii lasoo dhaqaahi oo lasoo daahiriyo lasoo naaraahi dembigii ou gale laga gudaahi yukhrijuhu allah wuu soo saaraa minhaa naartii jahannamo ayuu ka soo saaraa muxuu ku soo saaraa bitowxiidihi bisababi towxiidihi towxiidkiisii sababteed iyo caqiidadii iyo shirki la'aantii sababteed buu naarta kaga soo saaraa markaasuu fayadkhulu ou qofkii galaa aljannata jannadii buu gelaya markii lagaga soo saaro ayuu allah jannadiisi geeyaa weya waxaan ognahay nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaami tirmidi yacni maaragtay oo uu fii sunanihi ku warinaayo sanadkiisuna uu saxiix yahay can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu abu saciid alkhudrina uu nebiga ka warinaayo qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkeennaa wuxuu yidhi yakhruju min annaari man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min aliimaan yakhruju min annaari naarta waxaa ka soo baxayo man dad baa ka soo baxayo kaana fii qalbihi dadkaa quluubtoodii qalbigiisa axadka uu ku sugan yahay mihqaalu daratin min aliimaan dara waxaa la yidhaahdaa yani shaykan ugu yar baa lagu fasiraa darada hay markii shay la yidhahdo walax la yidhahdo walxa la yidhaahdo kan ugu yar ayaa la yidhaahdaa qadarkeeda oo kale oo iimaanaba hadduu qalbigiisa ku jiraaye naarta laguma waariyo waa laga soo saaraya lanna darada markay culummadu ay noo fasiraan waxay ku sheegaan baashan quraanyada oo dhuurcasada la yidhahda aad u yar way ku fasiraan daray dhahaan waa ku fasiraan waxay ku fasiraan darada carada markii aad meel bacaada intaad tagto aad gacanta geliso oo aad haatiso carada markay daadato dhulka tagtaa waxa yar yarka ahee socdo oo gadaal damba dhacayo aad ishu qaban karto kaasna darro waa la yidhaahdaa waxay kaloo ku sheegaan qoraxda markay galabtii ama subaxii markay halka ka timaado oo meel furan guriga uu leeyahay iftiin yar uu soo galaa iftiinka qoraxda dhexdeeda waxa yar yaryarkaa ku socdo oo aan la qaban karin laakiin ishu bay arki karto kaana dara la yidhaahdaa laakiin darada hadda waxaa la yidhaahdo ayada lafteedaa sii qaybsanto yani qaybey leedahay weliba qaybta ugu sii yar baa loo jeeda hadday qaybsanto xataa meesheeda ugu yaron qaybsami karaynin baa loo jeeda intaasoo kaloo iimaana qofka ay qalbigiisa ku jirto tawxiida naarta laguma waariyo waa laga soo saaraa xadiidkaas iyo axaadiis aad u tiro badan oo arrinka tilmaamaysa ayaa jirta weeye marka wuxuu xadiidkaas iyo aayadda qur-aankaba ay burinayaan madhabkii khawaarijta iyo muctasilada ayay ka hortagayaan oo butlaanku tilmaamaya inaysan jirin oo baatil uu yahay bay tilmaamayaan weyaan waqad sama allaahu fii kitaabihi bacda alkabaa'iri kaalqatli waalbagyi wa aliimaana liasxaabiha fahum mu'minuuna biiimaanihim faasikuuna bimacsiyatihim wuxuu musanifku leeyahy raximah اllahu waqad sama allaahu allah waa uu magacaabay في kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa oo qur'aanka ah ayuu bacd alkabaa'iri dunuubta kabiirada la yidhaahdaa qaarkeed ayuu ku sheegay kalqatli dilkii oo kale buu tusaale noogu soo qaatay wadaalika kalqatli oo kale weeye dilkii oo qof maarata muslima la dilo aw ilbaqyi ama xadgudubkii dulmigii qof muslima la dulmiyo yani dulmiga sidiisaba baqyi lala yimaado ayuu allah kitaabkiisa ku sheegay waa laba laba kabiiro ah baana loo soo sheegay ulmigii iyo qatligiibuu ilahay qur-aanka sheegay tusaale usoo qabtay laakiin wax badana lagu sheegay qur-aanka weyaan wa abata markuu qatligii sheegay wa abata allah wuxuu sugay aliimaana iimaankiibuu sugay liasxaabiha dadkii dilka la yimid iimaana loo sugay dadkii dilka la yimid baa iimaan loo sugay afcaashaas ficilkaa kabiirada dadkii la yimid allah iimaankii kama anfinin waa u ogolaada wey markaasuu wuxuu yidhi fahum ayagu muminuuna kuwa ilaahay rumaynaya wey isagoo mumina qatliga ka dhici kara qofka wax dili kara muminuuna kuwa rumaysan weeye biiimaanihim iimaankooda sababtii bay muminiin ku yihiin oo ma aynan ku kufrinin ficilkan kuma gaaloobin wey iimaankoodii bay muminiin ku yihiin faasiquuna kuwa daacadii alle ka baxay wey oo faasiqiina maxay faasiqiin ku noqdeen bimacsiyatihim cusyaankoodan oo qatliga iyo dulmiga ay la yimaadeen sababtii bay faasiqiin ku noqdeen oo daacadii ilaahay kaga baxeen marka ayagoo qatligii sameeyey dilkii sameeyey dulmigii sameeyey baa haddana lafdul iimaan loo ogolaaday laakiin ficilkaas iimaankoodoo nusqaamiyey iimaankoodoo nusqaamiyey daacadii allow ka saaray laakiin kufri ma gaarsiinin gaalnimo ma gaarayaan wey hadduusan qofka xalaashanayn ila istixlaalka waa noo soo hormaray qalbiga hadduusan ka xalaashanayn weey qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaanah wa tacala fii suurati albaqara ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunha bilunha faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf waadaaun ilayhi biixsaan wuxuu allah leeyahay muminiintii buu la hadlaya ya ayuha aladiina aamanuu dadkii muminiinta ahaayo allahi rasuulkiisa rumaysnaayo kutiba waxaa la waajibiyey calaykum korkiina lagu waajibiyey alqisaasu qisaastii oo ah qofkii qof dila in loo dilo alqisaas almumaala la yihahda wixii uu sameeyey in lagu sameeyo cid buu dilay in la dilo ayuu rabbi waajibiyey qofkii wax dilo qisaastii fiiri marka la leeyahay kutiba calaykum alqisaasu maxaa ka horeeyo nidihii oo loogu naadiyey lafd liimaan yaa ayuha aladiina aamanuu baa loo yeeray dadka lala hadlay waa muminiin qatliga dadku ka dhacayaah waa muminiin ilaahay baana u sugay subxaana watacaala oo looma diidin iimaankii weeyaan kutiba allah wuxuu waajibiyey calaykum korkiinna ku waajibiyey alqisaasu qisaastii oo laisku dilo labadii qofo qofkii wax dilo in loo dilo fi lqatla dilkii dhexdiisii ayuu maaragtay ilaahay waajibiyey isdilkiinna aasdisheen qisaastaasaa laga waajibiyey alxuru ninka xorta ahee addoonka aan ahayn yuqtalu waa la dili bilxuri baa loo dila haddoo nin xoro xor dilo waa loo dilaya waalcabdu addoonkiina waa la dili waalcabdu addoonkiina yuqtalu waa la dili bilcabdi addoonkii kaluu dilaa loo dilaya waalunfaa haweentiina waa la dili waalunfa haweentiina tuqtalu waa la dili bilunfa haweentii ay dishay baa loo dilaya hadday haweentu haweenkina disho waa loo dili hadday nin dishana waa loo dili ninkuna hadduu haween dilo waa loo dili hadduu isagu nin kala dilana waa loo dilayaa weeyaan marka maxalushaahidka marka waa meesha faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faitibaacun bilmacruufi ilayhi biixsaan faman cufiya faman cufiya lahu qofkii isaga loo cafiyo oo kuwii wax dilay ee qaatiliintii wey kuwii wax dilay haddii loo cafiyo min akhiihi ay min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisii ou dilay hadii wax looga cafiyo oo maalan qisaastii baa laga daaya in la qisaaso in la dilo bay ahayd marka waa loo cafiyeyo qoladii awliyaa-u maqtuulkii ninkii la dilay awliyadiisii oo dadkii dhiiggiisii lahaa ayaa cafiyey marka min akhiihi baa la yidhi fiiri walaalnimona waa loo suga walaalkii labadii isdishe waa walaalo wey maxay walaalo ku yihiin iimaankay walaalo ku yihiin muslimnimada iyo islaamnimada iimaanka ay walaalo ku yihiin faman cufiya qofkii faman cufiya lahu qofkii loo cafiyo min akhiihi ay min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisa shay-un wax un looga cafiyo oo qisaastii laga daayay in la dila laga cafiyo oo markaa la yidhaha diyana si la yidhaha diya laga qaadanayaa faitibaacun bilmacruufi yacni facala alcaafi wey facala alcaafiina kuwii cafiyey oo qisaasta dadka ka cafiyey dushooda waxaa ahoo ku waajiba itibaacun raacid bilmacruufi wanaagga ay ku raacaan yacni inay wanaagga ku raacaano dadkii mar haddii qisaastii ay ka cafiyeen in yacni dadkii wax cafiyey waxa weeye ninkii qaatilka ahaa inay si macruuf ahoo sharciga lagu yaqaano sidii diyada loo bixin jiray in ay diyada uga qaataan hadday camdi tahay iyo hadday khata tahay iyo hadday shumul camdi tahayba saddexdaba in dariiqii sharciga arracaano macruufka ahaa ayaa laga rabaa fatibaacun bilmacruuf wa adaaun wa cala alqaatili kii wax dilayna dushiisa waxaa ah adaaun gudasho ilayhi ilaa wliyaai maqtuuli ilaa weliyi almaqtuuli kan la dilay weligiisi inuu u guto biixsaanin wanaag uu ugu guto oo ah maalan diyadu hadday muqallada tahay yacni qatliga hadduu camdi yahay camdi hadduu ulakacu qofkan qofka u dilaa muslimkaa diyadu waxay noqonaysaa mukhallada waa la adkeeyaa waa muallaa saddex baa la yidhaahdaa muhallaaa la yidhaahdaa afartan yacni geelah oo maaragtay fii butuuniha awlaaduha baa la yidhaahdaa yacni afartan halaad oo riman ayaa la rabaa inuu yacni qayb uu bixiyo soddon iyo soddonna inay kala bixiyaan yani saasaa loo bixinaya diyadaas marka sidii sharcigii inuu ku guto ayaa la rabaa weya haday khata tahayna mukhamasa bay noqonaysaayo labaatan iyo baa loo bixini wahaakada sidaasaa la rabaa marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu aayada noogu sheegay horta lafduliimaan waa loo sugay labada isdishayna inay walaalo yihiinoo xagga iimaanka walaalo ku yihiinna waa la sugay hadii qatliga uu qofka dilka uu ku gaaloobi lahaa oo ku kufrin lahaa walaalnimadan lama sugeen oo lama yihaahdeen faman cufiya lahu min akhiihi lama dheen lanna wayba kala tageenba dilkiibuu ku gaaloobay sooma hadii la yihahdo waa kaafir walaalkii ma noqonayo kaafir nin muslimo walaal uma aha weeyaan macnahaasaa soo baxayso shiikhu marka markuu fasiraya wuxuu yidhi faabata tacaala alla wuxuu sugay subxaanahu wa tacaala sarreeye aliimaana iimaan buu sugay yuu iimaanka u sugay lilqaatili kii wax dilay mumin baa laga dhigay iyo wlmaqtuuli kii la dilayba oo min almuminiina labadaba ka mid ah maxaa ya ayuha aladiina aamanuu baa lagu soo bilaabay waa taas weeyaan labadoodiiba lafdaliimaana loo sugay qaatilkii maqtuulkii kii wax dilay iyo kii la dilayba sidoo kaleeto wa abata lahum labadoodii qaatilkii iyo maqtuulkiiba kii la dilay iyo kii wax dilayba wuxuu u sugay ukhuwat aliimaan iimaanka walaalnimadii iimaanka ayaa loo sugay inay walaalo iimaanka ku yihiinna waa loo sugay weeyaan marka aayaddaas maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa qofka markuu xataa kaniiro qatli ay ka dhacdaa iyo wax lamidihi inaanu qofka ku gaaloobaynin ee lafdul iimaan mar walbaba la siinayabu maaragtay oo mumin uu yahay uusan ku gaaloobaynin haddii uusan xalaashanin xagga qalbigan uusan ka xalaashanin weyaan walaa munaafahata bayna ilaaqi اlfisqi cala alcamali aw caamilihi hadda meeshaan musanifka wuxuu nagu barayaa yani qofka asagoo dambi kabiiraa sameeyey dembi kabiiraa buu sameeyey marka in dembigaas waa faasiq waa amar ilaahay buu khilaafay soo maaha faasiq buu ku noqonayaa asagoo faasiqa yuu muslim yahay qofkii oo axkaamta islaamkana ay ku dureersanaysa oon loo diidi karaynin weeyaan markaasuu tusaale na siinayaa wey walaa munaafaata isdiiddo ma jirto oo isma diidayso bayna ilaaqi اlfisqi faasiqnimo oo lagu sheego lagu magacaabo lagu ilaaqo cala alcamali camal oo fal la sameeye lagu magacaabo la yidhaahdo falka noocaasi waa fisqi in la yidhaahdo aw caamilihi aw calaa caamilihi ama fisqiga kii sameeyey faasiq weeye in la yidhaahdo caamilka waa kii samaynaya wey waa faasiq in la yidhaahdo ama camalkuu sameeya fisqiya in la isma diidayso iyo wa tasmiyati alcaamili kii camalkan sameeyey ee shaqadan qabtay qatliga iyo kariirada la yimid ku magacaabidiisa lagu magacaabo musliman lagu magacaabo in muslim la yidhaahdo waa muslim faasiqa in la yidhaahdo muslim faasiqa waa muslim haddana waa faasiqo ficilkan buu fisqiga ku mutaystay iyo waxaan isdiidaynin wa jaryaani axkaami اlmuslimiina calayhi in axkaamta muslimiinta lagu dureeriyo lagu socodsiiyana isma diido isagoo faasiqah ayuu muslim yahay axkaamta islaamkana waa la siini axkaamta islaamka la siinaya waa maxay yacni waxa weeyaan hadduu ku salaamo salaamtii ka radinaysaa hadduu dhinto waa lagu tukanayaa qubuurta muslimiinta lagu aasayaa waa la dhaxlayaa isagaa yani haakada sidaasuu noqonaya axkaamta muslimiinta ayuu qaadanaya waa muslim ilena magacaasuu wataa isagoo faasiqa marka ahlu sunnuhu sidaasay yidhaahdaan yacni alimaam الطaxaawi waxaan u jeedaa sheekh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhahda caqiida wasطiya markuu masaladan ka hadlayo xukmu yani man waqaca fi اlkabaa'ir dadka kabiirada dunuubta kabiirada la yimid markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay murtakibu اlkabiira xukumkiisa markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay wanaquulu waxaan odhanaynaa qofkaas dunuubta kabiirada la yimid huwa muminun waa mumin naaqis اliimaani iimaankiisana ou nusqaamay ila dembi kabiiroo la yimid soo maaha iimaankiis waa nusqaamaya lanna darsigeennii hore ku soo marnay aliimaanu yaziidu wayanqusu soo maahin waan soo marnay macaasidan ou la yimid baa iimaankiisa ku nusqaamaya laakiin weli mumin waay gaal ma aha fahuwa muminu huwa muminun naaqis اliimaan waa mumin iimaankiisu ou naaqis yahay aw muminun biiimaanihi baa la odhanayaa buu yidhi waa mumin iimaankiisii buuna muminku yahay faasiqun bikabiiratihi waa faasiq baa lagu magacaabaya dembiga kabiiradoo la yimid sababteeda baa fisqigii loogu tilmaamaya markaasuu wuxuu yidhi sheekha raxmatullaahi calayhi falaa yutlaqu alsmu lmutlaq walaa yuslabu mutlaqu lismi hadalkaasuu leeyahay yacni maxaa loo jeedaa wuxuu yidhi falaa yucطaa lama siinayo qofka naaqisuliimaanka oo dunuubta la yimid alsm almuطlaq lama siinayo falaa yucطaa lama siinayo alsm اlmuطlaqi yani alism اlmuطlaq waxaa la yidhaahdaa waa aliimaan اlmuطlaq iyo alism اlmuطlaq haddaa aragtid kutubta caqaa'idka ku aragto waxaa loo jeedaa waa kaamil اliimaan lama odhanayo lama siinayo iimaankii kaamilka ahaa maxaa yeele waa taan soo sheegnoo nidhi muminu naaqis liimaan wey marka ism almutlaq waxa weeye yacni ma siinaysid iimaankii kaamilka ahaa buu leeyahay lama siinayo oo waa hadalkaas waxaa lagu khilaafayaa qoladii murji'ada ahayd baa lagu khilaafi maxaa yeele waxay dhihi jireen laa yaduru maca aliimaani danbun kamaa laa yanfacu maca alkufri aaca marka kuwaasaan ku khilaafaynaa haddaan ahlu sunnihiinahay waxaan leenahay iimaankiisu kaamil maahe waa naaqis walaa yuslabu mulaq alsmi walaa yuslabu lagama siibo oo lagama qaado mulaq alismina lagama qaado mulaq alismina waxaa la yidhaahdaa aliimaan annaaqis yani maarata marka la leeyahay mulaq liimaan iyo aliimaan lmulaq culammadu way kala farqiyaan aliimaan lmulaqu markaad tidhaahdo waa iimaanka kaamilka ah weya laakiin markaad tidhahdo mulaq liimaan waxa weeye waa iimaan naaqisa weeyaan saasaa loo jeeda marka iimaankii naaqiska laga qaadi maayo waa gaal lama odhanayo laakiin waa waa kaafir ma odhanayno kaamil aliimaanna weeyana ma odhanayna buu leeyahay macnahaas weeyaan marka sidaas u jeeda shiikhu hadalka uu ku tilmaamay markaasu wuxuu yidhi wa qisatu صaxaabiyi cabdillaahi ximaar alatii rawaaha albukhaariyu fii saxiixihi غاaية في توضيح ذلك حayثu إنa cabdاللahi xmaara شharبa الkمرa yani hadalkii uu yidhi isma diidayo in qofkan camalka uu sameeyey iyo isagaba fisqi iyo faasiq in la yidhaahdo iyo in isaga laftiisa hadana muslim laga dhigo axkaamta muslimkana la siiya wax isdiidaaya ma aha oo qofku uu qaadan karaa isagoo naaqisul-iimaana ah, ayuu axkaamta muslimkana qaadan karaa weeye arrintaasoo marka tusaale u keenay wuxuu yidhi wa qisatu ninkii saxaabiga ahaa qisadiisii cabdulaahi ahaa cabdulaahi ximaar ahaa magciisa la dhihi jiray alladii kaasoo rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaarina fii saxiixii uu ku soo saaray qisadaasi ayaa waxay tahay haayatun fii tawdiixi dalika haayatun yoolka meesha ugu dambayso fii tawdiixi daalika arintaa caddaynteeda meesha ugu dambaysaahi waxa weeye qisadaas baa aadba ugu caddaynaysa wey oo maxay ahayd qisadaasi xayu ina cabdallaahi cabdallaahi ximaaran saxaabigaa magacaa la yidhahda cabdallah ximaar la yidhaahdaa yaa shariba alkhamra khamruu cabay khamre ayuu cabay markuu cabay fa jii'a bihi ninkii saxaabiga ahaa ee khamrada cabay cabdullaahi ahaa baa lala yimid ila nabiyi sal allahu calayh ali wasalam markuu khamradii cabay baa isagoo cabsan loo keena nebiga calayhi salaatu wasalaam fa qaala markaasaa yani marka macnaheedu waxa weeye waa soo gaabinaynaaye mar buu xadiidku iska soo gaabshay mar buu cabay waa la keenay waa la xaday xad shaarib alkhamraa laga oofiyey mar labaaduu cabay waa la xaday xadu shaarib alkhamraa laga oofiyey marka dhowr jeeru soo noqnoqday markuu sidaas soo noqday ayuu wuxuu leeyahay yacni markii xadkii la xaday oo xadkii laga oofiyey baa faqaala axadu saxaabati radia allaahu canhu radia allaahu canhu saxaabada mid ka midihii ayaa wuxuu yidhi markii xadkii laga oofiyey oo la karbaashay oo la jeedlay ayaa nin kaloo saxaabiya ahay saxaabigan khamrada cabo wuxuu ku yidhi lacanahu llah maa akara maa yu'taa bihi ilaahay ha lacnado naxariistiisa ka fogeeye maa akara maxaa tiro badiyey maa yu'taa bihi inta lala imaanayo mar walba waa imaanaya khamru caba waa la keeni waa la xadi khamru caba waa la xadi lacanahu llah buuyi nabigaa maqlay calayhi salaatu wasalaam faqaala nabiyu sal allahu calayh wasalam saxaabigii lacanahu allahu yidhi buu nebigu la hadlaya laa talcanhu buu yidhi ha lacnadin fainahu yuxibu allaha warasuulahu ninkaa khamrada cabay ha lacnadina naxariista ilaahay mid ha ka fogaynin maxaa yeele fainahu ninkaa khamrada cabay yuxibu allaha alluu jecel yahay warasuulahu rasuulkiisuu jecel yahay marka ninkii gaal kuma noqonin soomaa khamradii waa qof ilaahay rasuulkiisa jecel ma gaal baa oo rumaysan gaal ma ah nebigu wuxuu u qiray xub اllahi warasuuluhu inuu ninkaa leeyahay buu u qiray alla iyo rasuulkiisa uu jecel yahay idan marka ma gaaloobayo ma uusan gaaloobin marka dembi kabiiraa khamrada oo la cabaan waa dembi kabiira weliba ninkan intaasoo jeer uu cabay oo intaasoo jeer la xaday haddana nebigu waa u diiday lacnadii salawaatu اllahi wasalaamu calayh waa u diiday weeyaan falam yahruj min alslaami wuxuu yidhi musanifka raximahullah falam yakhruj ma uunan ka bixin ninkaa khamrada cabay min alislaami islaamkii kagama usan bixin bimujaradi haadihi alkabiira dembigan weyn oo kabiirada ihi la imaatankeeda ou la yimid keliya diinkii islaamnimada ugama uusan bixin bal qad abata lahu wuxuu nabigeenna u sugay calayhi salaam bal iska dhaaf inuu ka baxee kama bixin diinkee abata lahu nabigeenna wuxuu ninkaa u sugay aliimaana iimaan buu u maca wuquucihi asaga oo ku dhacay oo la yimid fii haadihi اkabiira kabiiradan dembigan weyn dhexdiisa isagoo ku dhacay ayuu haddana iimaan u sugay nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa talcanhu fainahu yuxib اllaha warasuulah alla i rasuulkiisuu jecel yahay buu yidhi wa bayaanu dalika arrintaas caddaynteeduna waxa weeyaan ana kullan min alkufri arrintaanu haddana noo sii fasiraya noo sii caddaynaya ana kullan mid kasta oo washirki wadaajintii alla khalqigiisa lala wadaajiye ka mid ah wاulmi dulmigii ka mid ah wاlfisqi faasiqnimadii oo daacada alla laga baxa ka mid ah wاnifaaqi munaafiqnimadii oo qalbiga laga ictiqaadiyo kufrigii yani daahirkana islaamnimo la muujistaa ka mid ah jaaءat waxaa timid fii nusuusi الsharci sharciga nusuustiisii oo kitaabkii iyo sunnadii ah ayaa waxa ay ku timid calaa qismayn iyadoo laba qaybood ah yani kufriga iyo shirkiga iyo dulmiga iyo fisqiga iyo waxaasoo dhan laba qiibooda loo kala qaada yani wuxuu diidan hadalka duubduub inta la yidhahdo ummadda la iskaga tuuro laiskaga gaalaysiiyo inuusan madhabkii ahlu sunnaha ahay inuu rabaa inuu ku baro wuxuu leeyahay marka laba macnoay ku timaadaa labada macno waa kuween labada qaybooda ku yimaadeen waa kee kan koobaad waxaa weeye akbarun akbaru mid weyn oo yukhriju qofka ka saaro min almillati diinkii ka saaro islaamnimadii ka bixiyo oo ku gaaloobo sababta uga saarayana waa maxay midka weyn limunaafaatihi diidadiisa ou diidan yahay asla diini diinkan asalkiisii bilkuliyati duuduub ahaanba uu diidan yahay yacni waxa weeyaan waa kufri akbara waa shirki akbara waa dulmi akbara waa fisqi akbara waa nifaaq akbara weeyaan nifaaq weyn weeyaan oo diinkii qofka uu kaga baxayo diinkiiba kaga baxaya gaalu ku noqonayo kaa marka waxaa la yidhaha kufr kufri weyn ayaa la yidhahda ee shirka weyn ka labaadna waa asqaru mid yar weeyaan waa mid aanan yacni qofsa diin diinka uusan uga baxayn wuu fasiro wuxuu yidhi midka asqarka ahi yunaafii wuxuu diidaa kamaal aliimaan iimaanka dhammaystirkiisii oo iimaan dhammaystiran ayuu diidaa oo wa kaamil aliimaan lama oranayo laakiin walaa yukhriju ma saarayo kan asqar ka ihi saaxibuhu kii minhu min aliimaani ka saari maayo islaamnimadii kama saarayo marka waxa weeye waa kufri asqara waa shirki asqara waa dulmi asqara waa yani maarata fisqi yar waa nifaaq yar weeyaan munaafiqnimo yar weeye oo ausan qofka diinka uga baxayn laakiin iimaankiisa nusqaaminaysa weeye iimaankiisana isqaaminaysa taqsiimka marka yaa iska leh qaybtan in labadan loo qaybiyaahi yaa iska leh ahlu sunnaha iska leh salafkeenna ridwaanullaahi calayhim ayay ka sugnaatay wuxuu yidhi wahaadaa midkani taqsiimun qayb wey qaybin wey lisalafi radia allaahu canhum salafkeenna u sugnaatay wey salafkeenna saa noogu qaybiyey faqad abata wuxuu sugay xabru haadihi xabru ummati ummaddan oo ummatu muxameda caalimkeedii iyo wa turjumaanu alqur'aani qur'aanka kii tarjumaanka u ahaaye fasirayey ayaa wuxuu caddeeye buu yidhi kaa xabrulumma ummaddan ummat maxamed caalimkeedii ahaa turjumaanka ahaa ee qur'aanka tafsiiriyey ibnu cabbaasin cabdulaahi bni cabbaas ahaa radia allaahu canhuma isagii aabbiye allah ka raadin noqde eh wuxuu sugay oo caddeeyey ana hunaaka soo saxaabi jaliila maaha nebigiin adeerkiis weeye waa ninkuu nabiylahi moxamed u duceeyey oo maarata uu yidhi allahuma faqihu fi diin wacallimhu tawiila allahayo diinkana fahamsii tafsiirkana bar uu yidhi cabdulahi bn cabaas weeyaan oo u duceeyey yaa wuxuu leeyahay ana hunaaka cabdulahi bn cabaas baa odhanayo ana hunaaka halkaas waxaa ah kufran duuna kufrin gaalnimo oo gaalnimo ka hoosayso oo aana qofka diinka uusan kaga baxaynin kufribaa lafdulkufriyaa la siini laakiin kufrigan kufri asqara wey kii akbarka ahaayee weynaa ma ahan buu leeyahy wa dulman duuna dulmin waa dulmi buu qofku la yimid laakiin dulmigii waa ka sokeeyaayo kii akbarka maaha waa mid asqara weeya wa fusuuqan faasiqnimo weeye oo duna fusuuqin faasiqnimo ka sokayso faasiqnimadii diinka ka saaraysay oo qofka uu ku kufrinaya aanan ahayn wa nifaaqan ayuu ihbaatiyey inuu halkaa yahay munaafiqnimo oo duuna nifaaqin ah munaafiqnimo ka hooseyso hadda markii la yidhahdo aayat lmunaafiqi alaaa nabigeenna wuu sheegay calayhi salaatu wasalaam soo xadiis saxiixa ah maah munaafiqa calaamadaha lagu gartaa waa saddex buu yidhi idaa xadaa kadab markuu sheekaynayo been buu sheegaa waidaa wacada akhlaf hadduu ballan qaado wuu ka baxaa ballantii ya waida tumina khaana haddii la aaminana ammaanada loo dhibto uu khiyaanaa oo qofka hadduu been sheega magaal buu noqday ma gaaloobi munaafiq oo diinkuu kaga baxay miya maya waa waxaa weeye waa nifaaqan duuna nifaaqinimo munaafiqnimo munaafiqnimo ka hooseyso tan diinka kaga bixi maayo laakiin iimaankiisay nusqaaminaysa hadduu xoolaha dadka khiyaano ma gaaloobayo ma gaaloobayo laakiin iimaankiisaa nusqaamayo haddii uu ballanta ka baxaahi ma gaaloobayo diinkiiu ka baxay la odhan maayo maxaa laakiin iimaankiisa ku nusqaamayo waa macsiyo oo la yimid weeyaan marka arrimaha taasaa loo jeeda kufrun duuna kufrinta nusuusta waxyaalo badan ee kufri ku tilmaamtaa shiikhana uu noo keeni doono kutub qayb ka mid ah noo keeni doonaa darsigeena ku arki doono laakiin imaamu albukhaari oo kale hadda fii saxiixihi baab dhan buu qoraya wuxuu leeyahay baabu kufraanu اlcashiiri wa kufrun duuna kufrin buu odhanaya waa saxiixu albukhaari ku sugan tahay dadaa waxay ku leeyihiin kufrun duuna kufrin wax jira maaha saxiixu albukhaari soo ma garanaysaan waa asaxu kitaabin bacda kitaab illaahi caza wajalla la yidhahda kitaabka qur-aanka kitaabka markii laga soo tago wixii ka soo haro kutuba saxiixulbukhaari yaa raqam waaxid u ah weeyaan marka bukhaari baa wuxuu leeyahay baabu kufraan alcashiiri ninkoo lagu kufriyo iyo wa kufrun gaalnimo oo duuna kufrin ah markaasuu muxuu keenay xadiidkii abu saciid alkhudri ayuu warinaya muxuu ahaa xadiidkii abu saciid alkhudri nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uriitu nnaara faidaa akaru ahliha annisaau naartii baa la itusay buu yidhi markaasaa waxaan arkay dadka ugu badan ee naarta galaahi dumarka inay yihiin dumarka inay ugu badan yihiin baan arkay sidaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalam yakfurna saasuu yidhi way gaaloobaan kufrigiibaa marka la weydiiyey markaas saxaabada waxay dhaheen ayakfurna bilaahi ma allay ku gaaloobaan markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yakfurna alcashiir haweenkaas ninkeediibay ku kufrisaa alcashiir waa azowju ninkeeday ku kufrisaa ay ku gaalowdaa wayakfurna alixsaan wanaaggii loo galana way ku kufrisaa markaasuu nebigu yidhi low axsanta ilaa ixdaahunna yacni addahra haddaad hadda cumrigaada inta isla nooleedeenoo dhan wanaag u samaynayso uma ra'at minka shayan an maalin un qalad yar aad ka gasho ay aragto qaalat waxay odhanaysaa maa ra'aytu minka khayran qatu bay leedahay haweenta weligaad wanaagoo dhan u samayn jirtay hal maalinaad khalad kaa dhacay waligayba khayr kuguma aragin bay ku leedahay halkaasay leedahay marka kufraanu cashiira saasaa loo jeedaa marka nebiga uu leeyahay yakfurna yakfurna alcashiira oo haweentii ninkeeda xoogaa ku caasiso madiinkay ka baxday ma gaaloodi ma gaala waa la siiyey kufrigaas ma kii khaar mukhrij calalmilah ahaa miya oo diinka ka saaray waa maya weeyaan wahaakada dulmiga wahaakada maaragtay fisqiga wahaakada nifaaqa kulli waa wada mid waa sidaasoo kale nusuustan in sidaa loo kala qaado ayay salafkeenna ay qabeen ridwaan ullaahi calayhim shiikha weli asagoo sii wataa wuxuu yidhi faallaahu tacaala alla sarreeye samaa wuxuu ku magacaabay man dacaa qofkii baryo kii kufriga akbarka ahbuu noo bilaabay kii diinka looga baxay kufrigii iyo shirkigii iyo dulmigii iyo fisqigii ayuu noo tirinaya fallaahu tacaala alla sarreeye samaa wuu magacaabay man dacaa qofka baryo hayrahu alla axadaan ahayn oo caabudaahi kaafiran buu ku tilmaamay alla qof aan ahayn qofkii baryo yani inuu kaafir yahay ayuu ku tilmaamay weeyaan wa mushrikan inuu yahay mid alla la wadaajiyey wa aaliman inuu yahay mid dulmi la yimid ayuu rabbi caddeeyey faqaala tacaala allah wuxuu yidhi waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bi fainamaa xisaabuhu cinda rabbi inahu laa yuflixu lkaafiruun inahu laa yuflixu lkaafiruun wuxuu yidhi waman yadcu qofkii baryo ama caabudo maca allaahi alla la jirkii ilaahan macbuud oo aakhare kale axad kale la caabudo rabbigiisu ama la baryaaye laa burhaana lahu bihi laa burhaana xujo oo lahu asaga u sugnaatay cibaadada oo ku yeeshana aysan u sugnaanin fainamaa xisaabuhu qofkaas wuxuu leeyahay xisaabtiisu cinda rabbihi bay ahaatay rabbigiisa agti ayay ahaatay wey allah xisaabinaya weya maxaa yeele markaas aayadda lagu khatimo oo la yidhi innahu laa yuflixu lkaafiruun dadka gaalada ma ma ma falaaxi liibaan midna ma helaan marna ma guulaystaan hadda markaan qofka ilaahay keyrkii baryaahi soo kaafir maaha waa kaafir baana lakugu sheegay kufrigan waa kii abarka ahaa weyaan inahu laa yuflixu lkaafiruun ilahay cidaan ahaynuu caabuday waa ku gaaloobo wey waa kufri abara wey wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axada qul waxaa tiraa nabiylahi muxamedow inamaa adcuu waxaan caabudaya oon baryaya rabbii aniga rabbigayga oo keliya ayaan caabudaya oon barya walaa ushriku mana wadaajinayo bihi ay bilaahi axadan qofna la wadaajin maayane marka haddii cibaadada rabbi aad cid kale la wadaajisana mushrik baa tahay soo maa diinkii waad ka baxaysaa lafdulkufri iyo lafdu shirki waa la siiyey waana kii weynaayo akbarka ahaa weeye wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati yunis walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min alaalimiin walaa tadcu ha baryin ama ha caabudin min duuni illaahi alla wax ka soo haray makhluuqaadkiisao dhan wey maa shayha caabudin hana baryin laa yanfacuka aan waxba ku taraynino nafci kaa maqan aan kuu keeni karaynin walaa yaduruka aanan ku dhibi karayninoo dhibku haya aanan kaa qaadi karaynin ha baryin wixii ilaahay ka soo haray laa yaduruuna walaa yanfacuun fain facalta haddii aad sidaa yeesho oo alla axad aan ahaynoo waxna tari karin waxna dhibi karin aad caabudaahi ama barisaad fa inaka adiga idan korkaasi min aaalimiina baad ka mid tahay dadka aalimiinta ah bimacnaa mushrikiinta kufaartaad ka mid tahay dulmigaana waa maxay waa ulmi abara wey ulmigii weynaa weya waqaala tacaala allah wuxuu yidhi fi suurat lkaafi ilaa ibliisa kaana min aljini fafasqa can amri rabbihi yani ibliis kaana wuxuu ahaa min aljini buu ka tirsanaayo malaaigta maba ka mid ahayn isagoo jinni ah ayuu malaaigtu ku dhex jiri jiray fafasaqa markaasuu ka baxay can amri rabbii rabbigiisa amarkiisibuu diiday fisqi baa lagu tilmaamay fisqigii ibliisna waa fisqi kufriya wey faasiqnimada ibliis waa miduu diinkii kaga baxay gaalnimadii ah weya nusuustaas markuu noo tilmaamay kufrigii abarka ahaa shirkigii abarka ahaa ulmigii abarka ahaa fisqigii abarka ahaa markuu kuu sheegay ayuu musanifku wuxuu leeyahay fahaada midkani fi lkufri اlakbari gaalnimadii weyneed oo diinka looga baxayo weeye washirki alakbari shirkigii weynaa oo diinka looga baxayo weeye oo islaamnimada looga baxayey waulmi alakbari dulmigii weynaa oo diinka looga baxayo weeye walfisqi alakbari faasiqnimadii weyneed oo diinka looga baxayo weeye alladii kaasoo inta aan soo sheegnayo laa yajtamicu uusan la kulmaynin macahu jirkiisa iimaanun aysan kulmi karaynin iimaan aan marna la kulmi karaynin weyaan marna iimaan lama kulmayo kufrigaas iyo iimaanku ma kulmayaan shirkiga iyo iimaanku ma kulmayaan dulmiga iimaanku ma kulmayaan fisqiga iyo iimaanku marna ma kulmayaan nifaaqa iimaankuna ma kulmayaan waa kufrigaas weyaan wa qaala tacaala hadda shirkigii ama kufrigii asqarka ah iyo dulmigii asqarka ahaa ayuu noo tirinaya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala waman lam yaxkum qofka aanan xukumin oon ku xukumin bimaa anzala allaahu alla wixii uu soo dejiyey aan wax ku xukumin fa ulaaika dadkaasi hum lkaafiruuna kuwa gaalo ah weyaan waa kufrigaas kufriga marka maxaa loo jeedaa kufrin duuna kufrin wey hadda fiir waman lam yaxkum mantaas waxaa la yidhaahdaa waa ismu sharin wey waman lam yaxkum marka waxaa la yidhahda waana nakira nakira fii siyaaqi shari tufiid alcumuumaa la yidhahda nakira hadday siyaaqi shari dhacdaa caamni may faa'iideysaa caamni may faa'iideysaa man lam yaxkum bimaa anzala allah kitaabki ilahay qofkii ka leexdoo dhan yani aan wax ku xukumin maaha looma jeedo keliya sida ay hadda alxarakaat alislaamiya la yihah dadkan magacaabo xukuumadaha keliya ay la aadaan xukuumaddii baa soo gelayso shacabkii baa soo gelaya afraaddii baa soo gelaysa adaa soo gelaya waman la yaxkum ma anzala allah waad soo gelaysaa ninna kaama saari karay maxaa yeele cumuum ay tusinaysaa marka haddii la yidhaahdo yani shayguu rabbi xukumay inta ka leexatid khalad yar oo kaa dhaco zinada ilaahay uu xarimay waad samaysay yani maaragtay kitaabki ilaahay lagu xukum waad ka leexatay laakiin ugama leeanin ugama aadan leexanin maxaa la yidhaahdaa in qur'aanku uusan waqtiga munaasab ahayn ugama aadan leexanin wax la siman baa jiro ama u dhigmo ama kasoo daba dhowo qawaaniin wadciya ugama aadan leexanin laakiin cabsi iyo shahwe iyo qaadigiibaa wuxuu xukumay shahwe xukumay xukun la rabay oo la xukum qofki iska lahaabuu inta ka eexday buu laaluush qaatay ma ku kufrinaya maya waman lam yaxkum maa anzla allah fa ulaaika hum lkaafiruuna way soo gelaysaa weya marka waa kufrun duuna kufrin man lam yakum qaala tacaala waman lam yaxkum maa anzla allaahu qofka aanan ku xukumin wuxuu rabbi soo dejiyey fa ulaaika dadkaasi hum aalimuuna kuwa aalimiinta wey aalimiinta ulmigaasna waa ulmin duuna ulmin waa kii asharka ahaa weyan wa qaala tacaala waman lam yaxkum maa anzla allaahu fa ulaaika hum lkaafiruun ulmiga faulaaia hum faasiuun waman lam yaxkum qofkaan ku xukun bimaa anzl اllah faulaaika dadkaasi hum lfaasiquuna kuwa taacada all ka baxa wey fisigaana waa fisqin duuna fisqin macnahaasna cabdulahi bn cabaas iyo salafkeenii mufasiriintoodii waaweyneedba ku fasirayo in loo jeedo kufrin duuna kufrin ulmin duuna ulmin fisqin duuna fisqin in loo jeedo ayaa la yidhaahdaa weyan qaala tacaala alla wuxuu yidhi in اladiina yakuluuna amwaal اlyataama ظulma inamaa yakuluuna fii buطuunihim naara wasayaslowna saciira fii suurati الnisa in aladiina dadkii yaakuluuna cunayo amwaal اlyataama adoonta xoolaheeda cunaa dulman dulmina ku cunaahay inamaa yakuluuna way cunayaan fii buطuunihim calooshoodabay waxay ku cunaan naaran naar bay ka cunayaan wasayaslowna wayna geli doonaan saciiran naar saciiro la yidhahda bay gelayaan dulmigan marka ay xoolaha ay dulmi ku cuneen ulmigii kufriga ahaa ee diinka ka saarayay ma aha waa ulmigii ulman duuna ulmin weyaan ay la yimaadeen wa qaala sal اllahu alayh ali waslm xadiikaas wuxuu rasuulku ku yihi calayhi salaau wasalaam sibaabu lmuslimi fusuuqu waqitaaluhu kufrun xadiikaas imaam axmed imaam الbukhaarي imaamu muslim tirmidi nasaa-i ibnu maaja ayaa soo saara xadiid ibnu mascuud cabdullah bn mascuud baana maarata nebiga ka warinayo waana sanadkiisuna waa saxiix weeye sheekh naasir اdiin اlalbanina saxiixu اljaamic ayuu maaragtay uu ku tasxiixiye weeyaan wuxuu nabigeenna yidhi sibaabu lmuslimi qofka muslimka caydiisa la caayaa sabiga waa cayda sooma garanaysaan sibaabu lmuslimi muslim caydii fusuuqun faasiqnimo wey oo taacadii ilahay laga baxa wa qitaaluhu yani la dagaalankiisa oo dilkiisa la dilana kufrun gaalnimo wey hadda qof muslima markaa caydo makii diinta looga baxayeybaa qofka qof caayaa muslin caayaa makaafir bou noqoni maya mafaasiq bou noqoni maya hadduu qofku dilana makaafir buu ku noqonaya maya waa soo aragnay marka fisqigan iyo kufrigani waa fisqun duuna fisqin iyo kufrun duuna kufrin weeyaan iimaankiisaa nusqaamaya maadaama taacada uu ka baxay laakiin diinka uga bixi maayo wa qaala sal اllahu calayh waali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarto bikayr illaahi alla axad aan ahaynna ku dhaartahay faqad kafar qofkaa waa gaaloobay aw ashraka ama shirkibuuba la yimid xadiikaasna imaam tirmidi fii sunani buu ku warinaya xadii cumar bn khaaab radi allahu canhu sanadkiisana waa xasan tirmidi baa taxsiininayo laakiin xaakim uu tasixinaya isagoo wuxuu nabigeena yidhi qofka alla axad aan ahayn ku dhaarto kufri buu la yimid waa kufriye diinku waa gaaloobay kufriga lafdi kufri waa gaalnimo ama shirki weeye mushri yani shirki buu la yimid marka qofka alla waxaan ahayn ku dhaartaahi macnaha kufrigan ma diinkiiba uga baxay mise shirkibuu la yimid macnaheedu waxa waa shirkun duuna shirkin kufrin duuna kufrin wey kii diinta uga baxaya maahe iimaankiisaa nusqaamayo fusuuq buu leeya mid faasiqnimo waa kabiiro weeye laakiin kuma gaaloobay marka nusuustaas yacni maaragtay in ahlu siday u kala farqiyeenoo salafkeennii ah meesha ay badbaadada ku jirta wey laakiin meeshii la sheego kufri iyo fisqiba haddaad dadka dusha ka saarto adoo biduun tafsiil siday salafkeen u kala saareen aadan u kala saarin waxaa weeye meesha masaa'ibka ay ka timid ariiqadii khawaarijta iyo waxaa la marayaa ahlubidici wadadoodii qofkaasna waa dhumaya diinkiisana khatar ugu jiraa wey markaasuu markuu intaa dhameeyey nusuustii tusaalena siiyey ayuu musanifku wuxuu yidhi fa haadaa midkan oo kufrigan aan ka soo hadalnay fi lkufri gaalnimadii alashari ee yarayd bay ku saabsan yihin axaadiistan iyo aayadaha aan soo sheegnay waa yani kii aan diinka looga baxaynin washirki alashari iyo shirkigii yaraa waulmi alashari iyo dulmigii yaraa iyo wlfisq اasqari faasiqnimadii yarayd weeyaan macnaha waxa weye waa shay qofka iimaankiisa nusqaaminayo camalkiisa inuu ku burana ay suuragal tahay sidaa darteed waxa weeye shay sahlan ma aha isaga laftiisa laakiin qofka ku gaaloobi maayo oo murtad ku noqon maayo weyaan fahaada midkan oo yani kufrigan iyo fisqigan iyo shirkigan iyo dulmigan la sheegay yjtamicu macahu waxaa la kulmayo aliimaanu baa la kulmay isagoo eh, lafdulkufri wata oo kufrigaan la yimid kufrin duuna kufrin wuu mumin yahay isagoo oo shirkigaan la yimid oo ilaahay keyrkii ku dhaartay wuu mumin yahay isagoo oo maaragtay yani maxaa la yidhaha fisqigii la yimid ayuu mumin noqonayaa weeyaan hada yجtamicu macahu iimaan sidii kii horeo kale ma aho qofka diinka iimaan marna uusan la kulmaynin uu ku gaaloobayo ma aha weya kamaa nasa dalika sida uu caddeeyey yani alkitaabu kitaabka qur'aanka uu noo caddeeyey wasunatu sunadii nebigana ay noo caddaysay waajmaca calayhi salafu salafuna saalix ridwaan ullaahi calayhimna ay ku maaragta ku midoobeenay aysan isku khilaafin wa huwa midkan oo shirkiga asqar ka ihi yunqis اliimaana iimaanka qofka ayuu nusqaamiyaa kufriga asqarka ahaa shirkiga asqarka ahaa dulmiga asqarka ahaa nifaaqi asqarka ahaa fisqiga asqarka ah intaba iimaankiibuu nusqaamaya oo nusqaaminaya wayunaafi wuxuu diidayaa kamaalahu kamaal aliimaan iimaanka inuu ku dhammaystirmo iimaan kaamila ah heshidna kuwaana diidaya wey iimaankaada hoosu dhigaya wey hada wbilahi towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamedi ali